بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي قال المؤلف رحمه الله الأفعال ثلاثة ماض ومضارع وأمر وذلك نحو ضرب ويضرب واضرب waxaynu kusoo guda jirnay kitaabkii ajruumiga ahaa waxaynu soo qaadanay saddex baab iyo fasalka oo taabic u ahaa baabka saddexaad markaa baabkii afraad ee kitaabka ajrumiga ah ayaa sheekhu doonaya halkan inuu ka bilaabo baabkana culime wuxuu kaga warramayaa saddex masalo kaga warramaya sheekhu saddex masalo ayaa uu kaga warramaya laba masalo sheekhaaba caddeeyey oo waxa weeyaan iyaga toos buu u sheegay hal masalona insha allah waan soo ilxaaqin doonaa markaa saddexdaa masalo ayaa uu kaga warramayaa baabkan baab ulafcaal alafcaal wuxuu kaga waramayaa saddex masalo saddexda masalo waxay yihiin almasalau lulaa tacriif lafcaal afcaasha tacriifkeega maxaa la dhahdaa masalada labaad aqsaamu lafcaal afcaashu imise u qaybsantaa masalada saddexaad axkaamu lafcaal afcaashu xukunada ay leedahay markaa saddexda masale ayuu doonaya inuu kaga waramo laba masalo sheekhu isaga inoo cadeeyey aqsaamu lafcaal iyo axkaamu lafcaal hal masalona insha allah waan ilxaaqin doonaayo tacriif lafcaal sheekhu wuxuu cabiray afcaal buu cabiray waa jamcu ficlin bikasri lfa ficlin ba afcaal lagu jamciya awelkii kitaabka markaynu soo soconayna sheekhu wuxuu yidhi wa aqsaamuhu halaaatun ismun wa ficlun wa xarfun bu yidhi soo ma wa ficlun markaa mufrid buu ka dhigay iminka oo baabkana joogana jamac buu ka dhigay ma alfarqu baynahuma maxaa udhexeeya farqiga udhexeeya wuxuu yahay baabkaa hore ee baabulkalaam ficlun wuxuu uga jeeday jinsulficli buu uga jeeday baabkana wuxuu uga jeedaa anwaacdu uga jeeda alafcaal wuxuu u jamciyey anwaacdeedii o dhan baa soo gudagelaysa halkaana jinsulficli un baa loo jeeday marka luq ahaan ficilka waxaa lagu dhahdaa horena waynu usoo tilmaanay alxadau baa lagu dhahdaa xadadka ayaa lagu dhahdaa waxa weeyaan ficilka xagga luqada markaynu ka istaagno xagga istilaaxana waynu soo tacriifina waxaa la idhaahdaa kalimatu dallat calaa macnan fii nafsiha waاqtaranat baxad اlazminati اhalaatha waa kelmad ku tusinaysa macno nafteedayna ka tusinaysaa wax kale uma baahno zabanadii saddexda ahaa mid kamida ayayna la xidhiidhsanaysaa istilaaxiisa haddii aad ficil doontiinna waa ka markaa sheekhu wuxu uhi isagoo taa ka warramaya alafcaalu afcaashi halaahatun saddex weeyi maadin maadi weeyi wa mudaaricun mudaaric weeyi wa amrun amar weeyi wadalika tusaale naxwu daraba waa garaacay iyo wixii lamid ah weeyi wa yadribu waa garaacaya iyo wixii lamid ah weeyi wadrib garaac iyo wixii lamid ah weeyi marka wuxuuna yidhi sheekhu afcaashu waa saddex mid afraad ma jiro haddii uu jiri lahaa culimadu way cadayn lahaayeen de culamaau nuxaat way sheegi lahaayeen oo way cadayn lahaayeen laakiin waxaan garanaynaa afcaashu inay saddexdaa tahay xasrigaa afcaashu ay saddex ku kooban tahayna waxaynu ka qaadanaynaa jumlada lafteedaynu ka qaadananaa alafcaalu halaaatun lafteedaan ka qaadananaa oo sidaynu uga qaadanaynaa laamta ku jirta alafcaal waa laamuljinsiya laamta jinsiyadii haddii ay mubtadaha gasho sida halkan oo kale weeyaane wuxuu munxasir ku noqdaa oo uu ku koobnaadaa mubtaduhu waxa ka dambeeya oo khabarkaa marka alafcaalu al baa ku jirta ashaa ku jirta waa jinsiya aljinsiyihi hadii ay mubtadaha gasho waa sidaa halkan e mubtadahaasi wuxuu ku koobmayaa oo munxasiru ku noqonaya waxa isaga ka dambeeya oo ah khabarkiisa marka jumlada lafteedaynu ka qaadanana taa lafteeda waxaa cabilay caliyu eh, ajhuri mubtada un bilaami jinsin curifa munxasirun fii mukhbarin bihi wafa wain caraa canha wacurifa alkhabr bilaamin muطlaqan fabilcagsi istaqar buyd marka haddii aad aragtaan laamuljinsiyey iyadoo mubtadihi ku jiro khabarkiisina uu ka dambeeyo mubtadahaasi wuxuu ku xasroomaya oo uu ku koobmayaa waxa ka dambeeya oo khabarka marka alafcaalu afcaashu alaaatun saddex weeyi saddex inay tahay waxa u daliila alistiqraau watatabc baa u daliila culummadu markii ay istiqraa ku sameeyeen ee kalaamka carabeed ay daba galeen waxay heleen afcaashu iyaga oo aan saddexdan ka baxayn haddii ay u jiri lahaa ficil afraad way noo sheegi lahayen waxaa kaloo culimmadu ay ka qaataan qowlkii zuhayr ibnu abi sulma waaclamu cilma alyawmi waalamsi qablahu walaakinanii can cilmi ma fii hadin cami buu yidhi waaclamu cilma alyawmi maanta oo aan joogo buu yidhi waxa dhacaya dee cilmi iyo aqoon ayaan u leeyahy waaba noolahay amsi qablahu shalaydii ka horraysay aan soo dhaafay wixii dhacayna dee waaban ogaa bu yidhi waan noolaa walaakinanii can cilmi maa fii kadin cami hase yeeshee berri waxaa dhici doona waan ka indhaleeyahay bu yidhi taawada warkama hayo inan gaariba waxa weeyaan garan maayo marka waad garan kartaan bay la tahay amsi qablahu wuxuu uga jeedaa dee waa maadigii cilmalyawmna muxuu uga jeedaa mudaaricii an cilmi ma fi kadina muxuu uga jeedaa amarkii buu uga jeedaa marka kuwa way ka qaataan lakin waxaba ugu muhiimsan inay tidhahdeen alistiqraau watatabuc baa u daliila afcaashu inay ku kooban tahay waxa weeyaan saddex waa marka aynu ka eegno culimay biictibaari اlazmina xagga waktiga markaynu ka istaagno ayaa saddexdaa loo qaybiya dhinacyo fara badan baa laga eegaa biictibaari maa yadlubu lmarfuuca wamaa laa yadlubu lmarfuuc waxa faacil doona iyo waxa aan faacil doonin markaynu eegnona laba qaybood baa loo qaybiya afcaasha qayb faacil bay doontaa qaybna faacil ma doonto saddex qaybood ayaan faacil doonin afar ficil oo ma lala xidhiidhiyo kolley waad aragtaan bay la tahay daala ma qasura ma kahura ma qalla ma afartaa ficil faacil ma qaataan afartaa ficil faacil ma qaataana maadaa makfuufada la geliyey waa daala ma iyo qasura ma iyo qalla ma iyo kahura ma afartaa ficilin faacil ma qaataan marfuuc ma doonaan nicma ficilka la idhaahdo calaa bacdi alaqwaal aqwaal baa ku jirta iyaduna waxa weeyaan haddaynu qabano aqwaasha berhkeeda iyadna faacil marfuuc ma doonto oo ma qaadato tawkiidka lafdiga qaama qaama zaydun oo kale qaama qaama zaydun dee laba ficil baa meesha yaala soo ma labadaa ficil ka dambe wuxuu adkaynaya waa tawkiid lafdiya ka hore u adkaynaya markaa ficilkaa labaadee lagu adkeeye ka hore faacil qaadan maayo faacil qaadan maayo marka dhinacyo fara badan ba afcaasha laga istaagaa xagga zamanka hadii aynu ka eegno waxa loo qaybiyaa saddexdaasay ku koobamayaan waa maadi iyo mudaaric iyo amar hadaynu ka eegno waxa marfuuc doonaya iyo waxaan marfuuc doonaynin labaynu uqaybino wax isagu marfuuc doonaya iyo waxaan marfuuc doonayn waxa aan marfuuc doonayn waa saddexdaa aynu tilmaano saddexdaa qaybood intaa wixii ka soo hadhayna marfuucbay u baahan yihiin dhinacyo fara badanna waa laga istaagaa intaasaan laakin ku daynana maadin midi maadi weyi maadiga waxaa la idhaahdaa xagga luqada waxaa lagu dhaha mutlaqu maamada wax kastoo tegay maadi baa la dhahdaa isilaaxa maadi waxaa la dhahdaa waa maa dalla calaa xadain wa zamanin madaa wanqada waa waxa ku tusiya xadad dhacdo iyo zaman tegey oo go'ay weliba qabla zamani takalumika waktigan aad hadlaysid wixii ka horeeyey ah hadalkan hadda aad hadlaysid darabo markaad leedahay dee ficilkan darbigii hadalkaaga ka hor waa inu dhacay marka maa dalla calaa xadatin wa zamanin madaa wanqadaa qabla zamani takalumika kaasi ayaa la idhahdaa maadi wa mudaaricun weliba isagoo calaamadkiisa u gaarkaana waynu soo marnay muxuu aqbali jiray dee taniis bu aqbali jiray soo ma qaamo maxaad odhanaysaa qaamad baad odhanaysaa marka tadaasi maxayna tusinaysaa de waa calaamadiisi ina maadi yahayna tusinaysaa ah. alamad faxayad uma qaamad fawaadacaad falama tawaaladka dati nafsu tazhaqu beydkaasi waxaa ku jira lix ficil alamad faxayad uma qaamad fawadacad falama tawalad kaadat waa mise ficil ilaa lix ficil weeyaan markaa maxayna tusinaysaa oy daliil u tahay tadaasi inuu ficilkani ficil maadiya wa mudaaricunka kalena waa mudaaric mudaaricana isagana waxaa la dhahdaa xagga luqada waxaa lagu dhahdaa almushaabihu waa mushaabih luqada mudaaric almushaabih baa lagu dhahdaa waa shabehe istilaaxana waxaa la dhahdaa maa dalla calaa xadain wa zamanin yaxtamilu alxaala walistiqbaala waa waxaa kutusiya xadath dhacdo iyo zaman aqbalaya xaal iyo istiqbaal labadaba kaana maxaa la dhahdaa mudaaric baa la dhahdaa waa maa dalla calى xadaثi wa zamani yaxtamilu alxaala wاlistiqbaala hada huwa tacriif mudaaric kaasna waa mudaarici dee calaamaadkiisina waynu soo baranay isagana maxaa kamid ahaa siniyo sawfa kamid a iyo qadiyo kuwaasaa kamid ah wa amrun ka kalena waa amar amarka xagga luqada waa naqiidu nahyi nahyiguu kasoo horjeeda waxaa da af soomaali maxaa ka soo horjeeda waxaa same sooma af soomaaliyan waa waxaa same xaggii carabigana waa naqiidunahyi nahyi waxa lagu diido ayuu kasoo horjeeda xagga isilaaxana waxaa la dhahdaa maa dalla calaa alabi xadain mustaqbalin wa qabila ya almu'anathati lmukhaataba waa waxaa kutusiya in lagaa rabo xadath in aad samaysid weliba waktiga mustaqbalka ah ee soo socda wuxuuna aqbalaa gabadha lala hadlayo yo-deeda oo qaamo maxaad odhanaysaa haddii aad gabadh kula hadlaysid ama amar aad ka samaynaysid ya qumi baad odhanaysa daraba hadii aad amar ka samaysid maxaad odhanaysaa ood gabadh la hadlaysid idribi baad odhanaysaa marka eeg xadath inaad samaysid baa lagaa rabaa oo darbia ama qiyaama muxuuna aqbalayaa gabadha lala hadlayo iyo adeedana waa aqbalaya marka tacaariiftood waa iska basiir way iska fududyihin tacaariiftoodii iyaga intaasaan insha allah ku daynayna tusaale kuu raaciyey o daraba waa maadiga tusaalihiisii yadribna waa mudaarica tusaalihiisii idribna waa amarka tusaalihiisi waka maadigu u horeysiiyey wuxuu ku xigsiiyey mudaarica wuxuu u dambeysiiyey amarka iqtidaan bilkitaabi alcaziiz kitaabka qur-aanka ayaa uu ku dayanaya oo allah waxau ihi inamaa amruhu idaa araada shaya araada allah wuxuu horeysiiyey maadigii amarkii oo kun ah, a markaa kitaabka qur'aanka ayaa sheekhu uu kaga daybay tarkiibka eega alafcaalu afcaashu alafcaalu afcaashi alaaatun saddex weeyi wa mubtadiye khabar maadin maadi weeyi waxaanu ka bedelaynaa khabarkan ka bedelanaa wa mudaaricun mudaaric weeyi waynu ku cadfaynaa maadiga wa marun amar weeyi wadalika tusaale mubtadaynu soo qadaranaye naxwu daraba waa garaacay iyo wixii lamid ah weeyi wydribu waa garaacaya iyo wixii lamid a weeyi wadrib garaac iyo wixii lamid a weeyi markaa daraba waa ficil biqasdi lafdihabay mudaaf ku tahay biqasdi lafdihabay mudaaf ilayh ku tahay naxwu mudaaf daraba waa mudaaf ilayh mabniyun cala alfatxa almuqadara cala akhiri manac min duhuuriha ishtiqaalu lmaxali bixarakati lxikaaya markaa biqasdi lafdiha lafdigeygaa loo jeedaa iminka ila haddii kale waaba ficilo ficilka li mudaaf ilayh ma noqde waayahay halkaa maxaynu kaga baxnay laba masalaan kaga baxnay halkaa labada masle waa maxay tacriifu afcaal afcaasha tacriifkeyga waan sheegnay waxaa kaloon sheegnay aqsaamu afcaal afcaasha qaybaheediina waan sheegnay oo waa saddexda waa saddexda uu doonaya halkan inuu ka bilaabo sheekh wuxuu yidhi falmaadi maadigu maftuuxul aakhiri aakhirkiisa mid la fadxinayo weeyi abadan weligii aakhirkiisa mid la fadxinayo weeyi intaasu kaga baxayba ficilkii maadi xukunkiisa wuxuu ku maftuuxul akhiri abadan weligiiba akhirkiisa waa la fadxinaya buk waxaynu odhanaynaa maftuuxul akhiri abadan sheekhu markayna leeyahay axwaasha ficilka maadi waa saddex axwaashiisu waa saddex maratan yubnaa cala alfatxi wa maratan yubnaa cala adami wa maratan yubnaa cala asukuun saddexdaa xaaladood buu maraa mar waxaa lagu bineeyaa ficilka maadi fatxo marna waxaa lagu bineeyaa damo marna waxaa lagu bineeyaa sukuun marka sheekhu inoo ijmaaliye soo ma aragtid hal xaalo keliyu taabtay marka xaalada fadxada lagu binaynayo labada kale muu sheeginba soo ma xaaladood buu ficilkii maadi maraya maratan yubna cala alfatxi mar fatxaa lagu binaynaya wa maratan yubna cala sukuun marna maxaa lagu binaynaya dee baa lagu binaynaya wa maratan yubna al dam marna dama lagu binany waa saddexdaa xaaladood maraya waa yahay mataa yubna cala lfatx xilli maa fatxa lagu binaynaya ficilka maadi idaa lam yatasil biaakhirihi shay aakhirkiisa marka ayna waxbaba la xidhiidhin maxaa lagu binaynaya ficilkii maadi ya fatxaa lagu binaynaya fatxo ayaa lagu binaynaya waa yahay halkaa ka garananaa ficilka maadi waa mebni de sooma waa mbni لأna اأصل في الأفعاaل albina afعaaشha maxaa aصl u ah dee bina aصl u ah وma jaءa عalى أصlihi laa yusأl عan sababihi shaygu haddii asalkiisii ku yimaadana sababta uugu yimid laysma weydiiyade nin baad ku taqaanay inuu gaari leeyahay wuu ku yimido isagoo gaadhigiisii wata ayuu ku yimiday maad odhan kartaa gaadhigi maxaad ugu timiday ma odhan karti sababtoo ah ku taqaanaybade markaa eeg waxaynu garanaynaa ficilka maadi inuu ahaa mebni markaas sababta uu mebni ugu yimiday lagu weydiin maayo ta ma waa qaacida wama jaa calaa aslihi laa yus'alu can sababihi markaa mar waxaa lagu binayaa fatxo xillimaa lagu binayaa baan idin idhi idaa lam yatasil biaakhirihi shayun marka aakhirkiisa aan waxbaba la xidhiidhin tusaale daraba daraba akhirkeega maxaa la xidhiidhay waxba lama xidhiidhin soo maxaynu ku binaynanaa aan ku banaynnad aan ku banayna darba ficlu maadi mabniy calى lfatxi la maxala lahu min alcraab lnahu ficlu mayna basidayn markaa iska ilaaliya aakhirka ficilka haddii aanu waxbaba la xidhiidhin maadina uu yahay maxaynu ku binaynanaa fatxaan ku binaynana marka xaaladdaa keliyu taabtamee sheekhu yeeg halkaa waxaa kuusoo hoos geli karaa ficilkii maadi haddii taw taaniis lala ama alinain lala xidhiidiyo waxba ka bedeli maayaan fatxadiisiinbu aanaya bal tawtani la xidhiidiya darab darabat muna sidiisunn bal alinain la xidhiidiya daraba ma waxba iska bedelaya marka eeg ficilka maadi akhirkiisa haddii aan waxba la xidhiidhin waxaa lagu binaynaya fatxo haddii alinain ama tawtani ay la xidhiidho iyaga laftoodu waxba kama bedelayaan iyaga laftoodu he waxba kama bedelayaan hal xaalaynu haynaa wa maratan yubna cala dami marna waxa lagu binaynayaa dama lagu binaynaya dam ayaa lagu binaynaya waa xilima mata ida tasalat bihi waaw ljamaca waa basida culim waaw jamaca marka la xidhiidho akhirkiisi maxaynu ku binaynanaa dam tusaale daraba wow la xidhiidhiya darabu baynu odhananaa sooma darabu baynu odhananaa markaa eeg darabu ficil maad mabniyu cala dami liitisaalihi biwaawi ljamaca wawaw ljamaca fi maali fi maali rafca fi maxali rafcin faacilun baa la odhanaya wawa jamacuna waa faacilkii halkaa xaalana maxaa lagu bineeyey damaa lagu bineeyey iska ilaaliya waa marka waaw jamac lala xidhiidhiyo marka waaw jamac lala xidhiidhiyo weyaan waxaad ka warandiin dacaw hunaalika hubura dacaw hunaalika ubura ama ramowba de ama atowba atow atow way yimaadeen mana ficil maadeen waaw jamaca lala xidhiidhiyey haye haddana lama godin haddana he akhirkiisii lama godin insha allah xagga daban ku gaari doona kutubta dambe insha allah ficilkaa laftiisa laba loo kala qaadayaayo inuu saxiixulaakhir yahay iyo inuu muctalulaakhir yaha loo kala qaadi doona imika dacaw hunaalika waa ficil maadi de dau hadee la amar bay kaa noqonaysa haddaed gudid amar bay kaa noqon shek dau amar bay kaa noqonaysa lakin haddaed maalda doonaysid maxaad cabiraysaa daw atw faqultu manuuna antum faqalu ljina qultu cimuu dilama nin baa gabiye wuxu faqultu manuuna antum dab baa shito wuxu igu yimaadeen waxa hi war yaa tihin anigu jin baanu nahay yidhahde faqultu cimuu dilama waad kala qarsoonayn aynaan isarkayn halkay ku raaxaystan idigu marka atow baan iga ataa soo maad umeyan waa maad waaw jamaca lala xidhiiriye soo ma haddana de akhirkeegii lama godin marka insha allah agga dambe an ku gaari doona iska ilaaliya ha odhanin waaw jamaaco kasta akhirkiisi waa la godaya godaal un ha ilaashanin haddii kale aayaddaasa kaa hor iman de tii labaadna waan hayna xaaladda saddexaad wa maratan yubnaa cala sukuni marna sukuun baa lagu bineeyaa mata ya ida tasala bihi damiir rafca mutaxarig de intaa wad wada garanaysa damiir rafca mutaxarig markuu la xidhiidhana maxaa lagu binaynaya sukun baa culima lagu binaynaya aye tusaalihiisii saw darabtu dee darabtu maxaa l damiir rafca mutaxariga la xidhiidhi ma sukun baa lagu binaynaya marka marka eeg damiir rafca mutaxarig waa sideed sideedda haddaynu soo khulaasayno waa taa lmutaxarika na adaalatu cala alfaacil iyo nuun niswa waa saddexda oon soo ikhtisaarnay soo ma aragti damiir rafca mutaxarig waa sideed laakiin maxaan kusoo ikhtisaarinay saddex taa lmutaxarika taamutaxaria tada xarakaysan xarakada saddex baa kaaga soo bixi inay godan tahay inay kor dhigan tahay inay hoos dhigan tahay na adaalatu cala alfaacil darabna nuunu niswa darabna intaasa kusoo khulaasayn hadday sideedda doontidna darabtu darabta darabti darabtumaa darabtum darabtunna lixdaasi taday ka soo baxeen darabna oo na adaalatu cala alfaacil ugeeya darabna oo nuunu niswa ugeeya dama rafca mutaxarig hadday doontisha waa intaa sideeddaa ma dhaafta iska ilaaliya intaasna iska xifdiya de sideed maada xifdi karin sideed de kolkaad xifdidid sideeddaa mid kamid i ficilkii maadiya haddii xagga dambe lagaga daro maxaad ogaanaysaa in lagu binaynayo sukun in lagu binaynayo markaas darabtu waan isku daynaya craabteeda darabtu maxaynu odhananaa darabtu ficlu wafaacil xad lficli daraba daraba ficlu maadin mabniyun cala sukun liitisaalihi bidamiiri rafcin mutaxarikin baynu odhanana wataau damiiru mutasilu mabniyun cala dami fi maxali rafcin faacilun baynu odhanayna oo basiid bay la tahay markaa ficilkii maada imse xaaladood buu yeeshay saddex buu yeeshay maratan yubna cala asukuun wa maratan yubna cala aldami wa maratan yubna cala alfatxi mayna sayn mataa yubna cala alfatxi xilli maa fatxa lagu binaya idaa lam yatasil biaakhirihi shay haddii alif ithnain ama t ama ama ta u taniis ay la xidhiidhsaten waxba ka bedeli maayaan waba kama bedelayan ya waxba kama bedelayan waa saxiix ma waa yahay daraba aliftaas mayna faacilayn culimo daraba ficil maadi maynayn minu cala fatxi la maxala lahu min alcraab liannahu ficlu maadin aliftu mayna faacilayn way tahay dhaade damir rafca munayn ma yahay mise ma wuu yahay haddana isago waxba ka bedeli waayo Ah, sheekha ka jawaabsa ma aragtaan waxaa shardiga damiir rafca mutaxarik baa shardiga kani waa damiiru rafca saakin iska ilaaliya kan wuu reeban yaha daraba alifteedu waa damiir rafca laakin waa saakin way reeban tahay damiirkaan doonayna maxaynuu shardinay damiiru rafcin mutaxarik baynuu shardinay markaa iska ilaaliya waaya halkaa hal xaalaynu haysanaa xaaladda labaad wa maratan yubna cala dami waa xilima ida tasalat bihi waawi ljamaca markaana dama lagu binaynaya xaalada saddexaad wamaratan yubna cala sukuun mata ida tasalat bihi damairu raf almutaxarig damair rafc mutaxarig hadii ala xidhiidho oo sideed ihi waxaynu ku binaynaynaa sukuun baynu ku binaynayna damair rafca mutaxarigana saddex baan kugu soo koobayo taaulmutaxarika na adaalatu cala alfaacil nuun nisw mayna basiidayn markaa fal maadi maftuuxul akhiri abad intaasuba kaga warramay sheekhu halkaa maxaynu ka fahnay hal xaalo keliya baraarujiye sooma waa xilima marka lagu binaynaya fadxadad labada kaleba muu sheegay waa yahay falmaadi maadigu falmaadi maadigii maftuuxulaakhiri akhirkiisa mid la fadxinayo weeyi abadan weligiiba akhirkiisa waa la fadxinaya abadanta wuxuu kaaga socdaa ama thulaasi ha ahaado ama rubaaci ha ahaado ama khumaasi ha ahaado ama sudaasi ha ahaado sarfigaynu ugu tegi doonaaye kuwa doonaba ha ahaadee bijamiici anwaacihi fadxadaasaa lagu binaynaya abadan waa daraf waxaynu ku tacalujinayna darafkaasi uu ku tacaluqayaa maftuux oo ka yimid fatxadii hulaaiga ahayd ka gudba walmru amarkiina majzuumun mid la jasminaayo wey abadan weligiiba amarkiina intaasu kaga baxay amarkiina weligiiba waa la jasminayaabuu ku yidhi ya amarkiina he waa la jasminayaabuu ku yidhi markaa sheekha cibaarada waa lagu bushiyey a majzuumun waayo jasmuhu waa min alqaab raab inu soo barana soma waa min alqaab raab haye amarkuna waa mabni de amarkuna waa mabni marka culimada qaarkood waxay kaga jawaabeen sheekhu waxa uu ku socdaa madhabka kufiyiinta ayuu ku socdaa oo sheekhu waa kuufi kufiyiinta madhabkooguna waxa weeye amarku wuxuu ka tirsan yahay mudaarica amarku waxa uu ka tirsan yahay mudaarica markaa sidaa aawadeed buu uleeyahay maxay majzum markaa waa majzuumun calaa maa yujzamu bihi mudaarichu mudaariciisa wixii lagu jasmin jira amarkiina lagu jasminaya mudaarica maxaa lagu jasmin jiray waan soo dhigane mar sukuun baa lagu jasmin jiray marna xadfu xarfucilaa lagu jasmin jiray marna xadfu nuun baa lagu jasmin jiray sukuun baa lagu jasmin jiray idaa kaana saxiixa alaakhiri xadfu xarfucila lagu jasmin jiray idaa kaana muctala alaakhiri xadfu nuun baa lagu jasmin jiray idaa kaana ficla min alafcaali alhamsa soo intaa mahayn amarkii haddii uu noqdo saxiixulaakhir waxaa lagu binaynayaa buu kuleeyahay sukuun amarkii hadduu noqdo muctal waxaa lagu binaynayaa xadfu xarfucila amarkii haddii uu noqdo afcaalu khamsa waxaa lagu binaynayaa xadfu nuun intaas ujeeda culimada qaarkoodna waxay yidhaahdeen cibaarada qalbi baa ku sugan oo cibaaradu waxa weeyaan walmru mabniyun calaa maa yujzamu bihi mudaaricuhu taa doontid budho insha allah kutubta dambaan ku gaari doonaa wuxuu ku yidhi amarkii waa la jasminayaa duduubkaa ku qaado amarkiina waxaynu odhanaynaa axwaashiis waa afar afar xaaladood bisna sheekh leeya iska ilaaliya maratan yubna cala lfatxi maratan yubna cala sukuni maratan yubna cala xadfi xarfi cilati maratan yubna cala xadfi nuuni waa imisa afartaa xaaladood ba isagana inooga soo baxaysa maratan yubna cala sukun mar sukun baa lagu bineeya mata idaa kaana saxiixa alaakhiri ficilka mar hadduu saxiixulaakhir yahay dee waxaad ku binaynaysaa aakhirkiisa maxay sukun baad ku binaynaysaa fadakir in nafacati dikra fadakir waa ficlu amrin mabniyun cala sukun mabniyun cala sukuun dee waa ficil amara saxiixulaakhira اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل laamiyt بن wardi muxuu ku bilaamaya اعtزil mana ficil amarayn muna صaxiix اlaakhir ayn dee sukun ku bine اعtزil ficlu amrin mabniy calى sukun waa kolka uu yahay marka lagu binaynayo sukunka waa marka uu yahay صaxiix alaakhir xaalada labaad wa maratan yubna cala lfatxi marna fatxa lagu bineeya ida tasalat bihi nuunu tawkiid nuunu tawkiid haddii lala xidhiidhiyo ficilka mar maxaa lagu bineeyaa fatxa lagu bineeya maxaad odhanaysaa idribana ukhrujanna ya idhabana waka waa ficlu amrin mabniyu cala alfatxi liitisaalihi binuunu tawkiid aad buu u fudud yahay xaalada eh, saddexaad waxaa lagu binaynaya xadfu xarfi اlcila waa xilima ida kaana muctalan marka uu muctal yahay haye yaksha amar ka samee iksha mabniyu calى xadfi xarfi اlcila wahiya alif wاlfatxatu daalat calayha haye yadcuu amar ka sameeya udcu mabniyu calى xadfi xarf اcila wahiy waaw wاdamatu qablaha daalat calayha rama yarmi yarmi ka sameeya irmi ficlu amri mabniyu calى xadfi xarf اcila wahiy ya wاlkasraةu qablaha daalat calayha mayna basidayn markaana maxaa lagu binaynaya xadfu xarfcila lagu binaynaya imise xaalayn hayna saddex xaaladda u udambaysa waa xaaladda afraade yubna ala xadfi nuun waxaa lagu binaynayaa nuuntii baa la goynaya waa marka yahay afcaal khamse marka u noqdo sow yadribaani garan maysaan amar ka sameeya ya lam yadribaa soma ya lam yadribaa soma lamta go iyo adana go baad kuu raban yahay hamsatu wasl ken maxaad oranaysaa idriba idriba icraab idhabaa ilaa fircawna inahu daga idhabaa faqulaa waa la mid iyaduna waa amar idhabaa ficlu amrin mabniyu calى xadfi nuun lأnnahu ficlu min alafcaali اhamsa alif اثnain faacil faqulaana waa la mid ninkii imruqaysna waa ki gebiye yidhi qifanabki min dikra xabiibin wamanzilin bisiqdi liwa bayna dakhuli faxawmali aabihi baa gabaya ahaa imruqays insha allah adabkaynu ugu tegi doonaa inamadu dhalena gebigooda shucaray ahaayeen kadibna ibnu qays baa gabayba laga waayo wuxuu yidhi waa ninkan kaxeeya niyo buurta ugu dheer kolkaad fuushiisaan soo daaya laba nin xoog waaweyn intuu dhiibay markay halkii geeyaan buurtii ayay ku yidhahd waanu ku shalwinana ama isfuro kadibna kifa buu kula hadlay kifa buu yidhi wana labadii nin inuu istaaga buu ku yidhi kifa iyagii buu la hadlay markaa kifa waa maxay waa ficlu amrin mabniyun calaa xadfi nun liannahu ficlun min alafcaali alkhamsa waa yahay waa kolka alifutnin lala xidhiidhiyo hay waa uu la xidhiidhiya ya ya idribun maynade so saw yadribun afcaal khamsiin man lam nuunkii gooya lam yadribun soo ma lamtiyo yaadna go daal reeban baa soo hadhay wasli ken idribu soo waka iyadana maxaad odhanaysaa ficlu amrin mabniyu calaa xadfi nuun dhaha lannahu ficlu min alafcaali hamsati baa la ohanaya taa lafteeda waxaa cabiray shanfare aqimuu bani ummi sudura matiyikum fainii ilaa qawmin siwaakum laamyalu adabkaan ugu tegi doona aqimu bani umu bu yidhi aqimu waa ficlu amrin mabniyun calaa xadfi nun liannahu ficlu min alafcaali alkhamsa waa yahay iyadoo yaalmaanasa mukhaadabo lala xidhiidhiy tusaalaheeda idribi فإma tarayina min اlbashri أحada faquli faquli gabadh baa lala hadlaya ma faquli waa ficlu amrin mabniy calى xadfi nun lannahu ficlu min alafcaali اlhamsa markaa khulaasaة اlqowl amarka axwaashiisina waa imisa waa afar maratan yubna calى الsukuun mata ida kaana صaxiixa alaakhiri aw itasalat bihi nun niswa nun niswa hadda la xidhiidhana sukun baa lagu binaya shaekn iska ilaaliya idrib nabaad ohanaysa dumarkii de sukun baa lagu binaynaya marata yubna calى اfatxi ida taصilat bihi nuunu twkiid idhabana idribana oo kale marata yubna calى xadfi xarfi اcila mata ida kana muctala aakhiri marata yubna calى xadfi nuun mata ida kana ficla min alafcaali اhamsa so basiid ma wlmru majzuun abadna intaasu ku khulaaseeyo iska ilaaliya marka afartaasna kama baxo wlmru amarkiina majzuumun mid la jasminaayo weeyi abadan weligiiba isagana waa la jasminaya abadan waa daraf waxaynu ku tacaalujinanaa majzuumo jazmo oo hulaaثiya laga keenay wlmudaaricu mudaaricii ma ay aladii kii weeyi kaana uu ahaaday fii awalihi maaga awalkiisa ixda zawaaidi zawaaidii mid kamida zawaaidii alarbaci afarta ahayd yajmacu waxa kulmin haa zawaaida afarta a qawluka ay maquuluka odhahdaada a tidhi anaytu waan dhowaaday wa huwa ficilkii mudaaric marfuucun mid la rafcinayo weeyi abadan weligiiba waa la rafcinaya xataa yadkhula jaaruu galo calayhi ay cala ficli mudaarici ficilka mudaaric dushiisa naasibun nasbiye aw jaazimun ama jazmiye waka ficilkii mudaaric waa kii saddexaad sooma tacriifkiisa waan sheegnay isaga muxuu ku yidhi ma kaana fi awali ixda zawaa'id ilarbaci buu ku yidhi soo ma aragti ya halkan waxaynu ka fahmaynaa isagu laba xukun buu leeyahay xukmun fii awalihi wa xukmun fii aakhirihi walkaad cibaarada saa u eegtaan xukun awalkaa laga siiya xukunna aakhirkiisa weey xukunka awalka haddii aan ku horeyno wuxuu ku yidhi waxaa lagu bilowdaa xuruufta loo yaqaano axrufu alarbaca alzawaa'id axrufu lmudaarica alarbaca afartaasaa lagu bilowda waa ficilkii maadi oo xuruuftan afartaa lagu daray waa intaa macneegu tusaale ahaan qaama saw ficil maadi maa qaama saw maadi maa culimo waxaan doonaynaa afartan inaynu ku bilowno haye qaamo alif xagga hore ka mari aquumu baynu odhananaa nuun xagga hore ka mari naquumu baynu odhananaa ya xagga hore ka mari yaquumu baynu odhananaa ta xagga hore ka mari taquumu baynu odhananaa markaa eeg maaldiga xuruuftiisii bay ziyaado ka tahay soo maaldiga aragtid maadiga xuruuftiisii ziyaaday ka tahay waan garanay maxaa afartan looga dhigay maxaa hase yeeshe afartan oo keliya loo soo doortay sarfigaan kaga warrami doona insha allah markaynu mudaarica socono halkaasaynu ku baxsin doonaa insha allah ila xuruufta xuruufulijaabis sideed iyo labaatan sideed iyo labaatankii maxaa afartan looga soo doortay hase yeeshee maa lixba laga dhigo maxaa afar keliya looga dhigo waa su-aalo weydiin karo soo maa halkaasaan kaga warami doonaa insha allah waa yahay xuruuftani markay mudaarica gelayaan macnoy faa'ideeyaan macno ayay faa'ideeyaan waayo hamsadu dee maadigaba ay ku jirta akhada ka warrama akhadima maadi waa mse mudaaric ya nabaca ka warrama maadi waa mse mudaaric ka warrama ya tacbiimeyne mudaarican dee taabaa lagu bilaaba mudaaric iyo isa ka warrama waxaaso dhan waa wada maadi marka afartan xaraf markay mudaarica la gelinayo laba shardi bay leeyihin labada shardi waa maxay waa inay zawaaid yihiin horta oo maadiga xuruuftiisa waa inay ziyaado ka yihiin shardiga labaad macnay faa'ideeyaan mudaaric macnay ka faa'ideeyaan shan iyo toban macnay ka faa'ideynayaan marka laisku geeyo shan iyo toban macne ayay ka faa'ideynayaan waaya shan iyo toban ka macne insha alla kutubta daman ku gaari doona ya saan yar baraarujina waa yahay marka eeg xukunka awelkiisa haddaynu eegno afartaa xaraf baa lagu bilaabaa xukunkii akhirkiisa miya sheekhaa kuu sheego wuxuu ku waa marfuucun abadan xataa yadkhula calayhi naasibun aw jaazibun waa marfuuc buu ku yidhi halkaa ka fahnay waa la rafciyaa mar marna waa la nasbiyaa marna waa la jismiyaa samina fahmin marka uu marfuuca yahay ila waa marfuucun bu ku yidhi abadan soo maa xitaa markuu mabniga yahay ma marfuucun ba maya laba masale laga soo reebaya marka nuunu tawkiid lala xidhiidhiyo nuunu nisba labada goor mebni buu noqdaayo nuunu tawkiidka waxaa lagu bineeyaa fatxa dhaade ya ama thaqiila noqoto ama khafiifa ha noqoto layusjanana walayakuna min asaakiriin labadiiba halkaasi ku jiraan aayadda fatxaa lagu bineynaya nuunu nisbo marka lala xidhiidhiyo ficilka mudaaricna maxaa lagu bineeyaa wlwaalidaatu yurdicna dee sukun baa lagu binaynaya markaan sukun baa lagu binaynaya markaa iska ilaaliya marfuucun abadan labadaasaa kaaga baxaya marka nuunu tawkiid lala xidhiidhiyo iyo nuunu niso labadaa goor waa mebni marna fatxa lagu binaynaya marka nuunu tawkiidka marna sukun baa lagu binaynaya marka nuunu niswaha wa huwa marfuucun abadan bu ku yidhi xataa yadkhula calayhi naasibun aw jaazimun aw raaficun aw khaafidun mu odhan de aw raaficun mu odhan limaada lnahu alaslu de rafcaha isaga ayaa u asla aw khaafidun mu odhan limaada liana alkhafda laa yadkhulu afcaal khafdo afcaasha mu gala iska ilaaliya markaa eeg xukunkiisii aweliga ahaa waxaanu nihi lagu bilowdaa xuruufta la yidhaahdo axruf lmudaarica ee afarta ah xukunkiisii akhirkaana muxuu ku yidhi waa marfuuc xilli la rafciyaa marka naasib aanu gelin isagaa inoo keeni doona waa toban jaazimna aanu gelin sagaal iyo toban ba inoo tirin doonaa sagaal iyo labaatanka marka laga waayo ficilkii mudaaric waa marfuuc baa la odhanaya maxaa rafciyey fiihi arbacatu aqwaal afar qowl baa ku jira alqowl raajix tajaruduhu can inaasib wljazm insha alla kutubta dimaan ku gaari doonaa waka wlmudaaricu mudaarici ma ay aladi ka weeyi maadaasi waa khabarkii wlmudaaricu mudaarici ma shay weeyi nakira mawsufaan ku ridnay wlmudaaricu mudaarici ma shay weeyi macaani iyo maacashrun idaa runta caddahaa faxaasil calaa beytin shahiidin taqarara satafhamu shard alwasl fajaab linukrin bikafin wanafyin zida darfan wamasdara wayu'zaa ila alasmaa'i min daka shadraha waakhira shadrayha xurufan kamaa taraa ma fi luga alcarabiya tobankaa macnay faaideynaysa in sha allah kutubta damaan ku gaari doonaa ya tobankaa macnay faa'ideynaysa markaa maadaa waxaynu ku ridnay shay baynu ku ridna waa nakira mawsuufa ama ismu mawsuul baynu ka dhigi wlmudaaricu mudaarici ma ay alladii ka kaana uu ahaaday fii awalihi maaga awalkiisa waa khabarkii kaanoo soo taqadumay ixda zawaaidi zawaaida mid kamida waa mubtadaheegiyo muahara zawaaidii alarbaci afarta ahayd yajmacuhaa waa ficil iyo mafcuul yajmacu waxa kulmin ha zawaaida afarta qawluka ay maquluka odhahdaada aad tihi anaytu waan dhawaaday dhowr sibood baa loo jamciya anaytu baa lagu jamciya maxaa kaloo lagu jamciya naytu baa lagu jamciya maxaa kaloo lagu jamciya nati baa lagu jamciya maxaa kaloo lagu jamciya atayna baa lagu jamciya laakin maxaa ugu fiican anaytudaasa ugu fiican anaytudaasi ayaa waxa weeyaan ugu fiican xagga tafaaulka wa huwa ficilkii mudaaric marfuucun mid la rafcinayo weeye abadan weligee darafkaa marfuuc baynu ku tacalujin rafco hulaiya laga keenay xataa yadkula jaaru galo calayhi cala ficli mudaaric ficilka mudaaric dushiisa naasibun nasbiya isagaa inoo keeni doona aw jaazimun ama jazmiya isagaa inoo keeni doona intaba fannawaasibu casharatun culimay halkaa waxaan ku qaadanay caawa baabkan saddex masalo saddexdaa masalo inu kaga waranay waxa weeyi tacriifu afcaal waa masalada koowaad masalada labaad aqsaamu lafcaal masalada saddexaad axkaamu lafcaal axkaamta idinku yar adaga hanin khulaaseeya axkaamta ficilka maadi saddex xaaladood buu maraa maratan yubna cala alfatxi wa maratan yubna cala aldami wa maratan yubna cala asukuni mataa yubna cala alfatxi xillimaa ficilka maadi fatxa lagu binaya idaa lam yatasil biaakhirihi shayun markuuna aakhirkiisa shayba aanu la xidhiidhin mataa yubna cala dami xillimaa damo lagu bineeyaa ida tasalat bihi waawul jamaca markay waaw jamaca la xidhiidho mata yubna cal sukun xilmaa sukun lagu bineeya ida taصilat bihi damair nafca almutaxarika ta almutaxarika na adaalatu cal faacil nun niswa mayna sad ahayn hadda masoo dhawaaday fudud yayla tahay ficilkii amarku halaya afar xaaladood buu leeyahy marata yubna al ati mata marata yubna cal lfatxi mata ida taصilat bihi nun tawkiid wa marata yubna cal sukun mata ida kana saxiixa alaakhir ida kana صaxiixa laakin aw itasalat bihi nun niswa wa maratan yubna calaa xasfi xarfi lcila xarfuciliyi baa la goynaya mata ida kaana muctala alaakhiri wa maratan yubna calaa xadfi nuun nuuntii baa meesha laga saaraya mata ida kaana ficla min alafcaali alhamsa munaba sidaan culimo ahalkufudeeda ma adko ficilkii mudaaricu kaalaya laba xukun buu leeyahan xukmun fii awalihi wa xukmun fii aakhirihi xukunka awalka ah waxaa lagu bilowdaa afartaa xaraf mid kamid a afarta xaraf macaanidoodana xagga dambe udhiga tirahdaan insha alla gadaal baan ka sheegi doonaa waa shan iyo toban macni faa'ideyn doonaa xukunka akhirkiisuna waa marfuuc xilimuu marfuuc yahay marka aanu gelin naasib nawaasibta tobanka iyo jawaasimta sagaal iyo tobanka uu ka dhigi doona sagaal iyo labaatanka marka laga waayo waa marfuuc maxaa rafciya waa laisku khilaafsan yahay qowlka raajixa waa tajarudka laftiisa rafciya kutubta dambaan insha allahu tacala ku gaari doonaa khulaasa baabulkalaam sheekhu wuxuu kaga warramay saddex masalo tacriif lkalaam aqsaamu lkalaam dikru calaamaati aqsaami lkalaam baab licraabna wuxuu kaga warramay saddex masalo tacriif licraab aqsaamu licraab dikru lmucrabaat waa lix fasalkii wuxuu kaga warramay baabu macrifati calaamaat icraab waa baabkii saddexaad laba masalo dikru calaamaati aqsaami licraab dikru mawaadici calaamaati aqsaami licraab waa sideed masalo fasalkiina wuxuu kaga warramay hal masalo taqsiimu lmucrabaati ilaa qismayni qismi yucrabu bilxuruufi bilxarakaati wa qismi yucrabu bilxuruufi waxaynu haynaa sagaal masalo baabkan caawna wuxuu kaga warramay saddex masalo tacriif alafcaal aqsaam alafcaal dikru axkaami alafcaal u geeya labiyo toban masalan kitabkiya jirunka ka haysanaa